waxaad rabtaa qofka isimkiisii iyo laqabkiisii inaad ku dhawaaqdo kaad hormarine wey kaad hormarine wayda jtamaca hadday kulmaan alismu ism iyo walaqabu laqab wajaba waxaa waajiba taakhiiru laqabi laqabka in la dibdhigo fil afsaxi sida fasaaxada badan in la dibdhigo naxwu jaa zaydunaa yimid zayn اlcaabidiina ah aad leeda fiiri waa bedel ama waxaad ka dhigaydaa bayaan labadaasaad mid ka dhigaydaa jaa zaydun zaydaa yimid zayn اlcaabidiinaa yimid waa bedel jaa zaydun zaydaa yimid zayn اlcaabidiin ah waa bayaan labadaasaad mid ka dhigay marka waaad waxaad daba marine zayn اlcaabidiin oo ah laqabkii isaga ayaa daba marine sababtu maxay tahay waxay yidhaahdeen sida khaalibkaa laqabka waxaa laga soo guuriyey asalkii min hayri insaani waxaan insaan ahayn sidii badda iyo qufa oo kale aan ku soo ogaanay haddii marka koowaadba lagu dhawaaqo oo aad tira ra'aytu qufa marka koowaad maxaa loo malaynaya inay dembiil soo aragtayba shaygii asalkayo laga soo guuriyaaba malaynaba qofku markuu maqlo wuxuu moodaa muraadku inuu yahay macnihi asalkaa waxaa tii ra'aytu bada asalkii baalkii shimbirtiya loo malaynay marka koowaad haddaad ku dhawaaqdo marka waxaa la rabaa marka koowaad hadda magac ku dhawaaq si loo ogaado waxa aad ka hadlayda inuu qof yahay kadib marka daba dhig oo ka daba keen laqabkii nuucaas wey wayakuunu laqabu laqabku wuxuu ahaanaa taabican mid ixraabka ku raaca wayakuunu laqabu laqabkii wuxuu ahaanaa taabican mid ku raaca lilismi isimka fi licraabi raabkaasuu ku raacayana ama waa bedel ama waa bayaan waad ka bedeln labadaa khiyaarad uleeda macnaa wey ilaa idaa kaana isimkii iyo laqabkii markay ahaadaan maahane mufradayni laba la kali yeelay mar waxaa jirta aan isimka inta la hormariyo laqabka la dibdhigayn oo sida fasaaxada badan saas ay ahayn oo ay tahay in laysku idaafeeyo in laysku idaafeeyo waa goorma waa markii isimka iyo laqabka labadu laba mufrad yihiin hadda fiiri kii horan soo ogaanay isimku mufradu ahaa zaydun laakiin laqabku murakabu ahaa tarkiib idaafiyu ahaa zayn اlcaabidiin waa tarkiib idaafiyu marka marka isimka iyo laqabka labaduba laba mufrad ay noqdaan markaas waa laysku idaafeeya ilaa idaa kaana markay ahaadaan maana isimkii iyo laqabkii mufradayni laba la kali yeelay fayajibu waxaa waajiba markaas idaafatlismi isimka in loo tiiriyo ila laqabi laqabka isimka wa isimka la hormarina mudaafa laga dhiga laqabkana mudaafileya laga dhiga naxwu saciidu kurzin jaaa waxaa yimi saciidu kurzin ra'aytu waxaan arkay saciida kurzin marartu waxaan soo maray bisaciidi kurzin sidaasoo le markaas ishkaala imaana ishkaalkaas wuxuu yahay qaacidadu waxay tahay laa yajuusu idaafatu shay ilaa nafsihi lama ogola shayga naftiisa in loo idaafeeyo idaafatu shay ilaa nafsihi lama ogola shayga in naftiisa loo idaafeeyo lama ogola idaafatu shay ilaa nafsihi sidaasaana ka imaanay marka maxaa la samaynaya haddaan la ogolayn idaafatu shay ilaa nafsihi sidaasaana ka imaanaya sababtu waxay tahay saciid daatada uu ku dhacaa iyo kursi daatada ku dhaca waa isku daato labadaan lafdi saciid daatada uu tusaa oo musamaha ah iyo kursi daatada uu tusaa waa isku mid marka waa shay naftiisii loo idaafeeyey taasna lama ogolayn waxaa la leeyaha waxaa lagu awilaa isimka daatadii a laga dhiga daatadii a laga dhiga laqabkana isimkiyaa laga dhiga markaase waxay noqonay min idaafati اmusama ilى اsm ah, min idaafati اmusama ilى اsm kitaabka inin dhigayo sharxa waa musamihi musamihu waa daatada magaca leh musamihiyo loo idaafeeyey mag magacii sidaasaa laga dhigaya marka waxay ka dhigan tahay markaad tidhaahdo jaaanii waxaa yimi saciidu kursin jaaanii musama haada اsm magacankii iska lahaya iyimidu magacan oo kursi la yidhaha ki iska lahaa ayaa ii yimid sidaasu macnuu noqona ilaa idaa kaanaa markay ahaadaan maahane isimka iyo laqabku mufradayni laba la kali yeelay fayajibu waxaa waajibaya idaafatulismi isimka loo tiirintiisa ila laqabi laqabka loo tiiriyo wadalika tusaalihi naxwu saciidu kursin oo kaleba weeye walaa tartiiba wax tartiiba ma ahaanin bayna alkunyati walism hadda waxaan ka soo gudubnay waxay ahayd ism iyo laqab qofkaanu ismna waa leeya kunyana waa leeya waxaad rabtaa labadiiba inaad ku dhawaaqdo wax tartiiba ah male kaa rabta hormari haddaa rabta kunyabaad hormarini qaala abuubakrina wuxuu yidhi saciidun ah haddaad rabtana magacaad hormarinaya qaala saciidun wuxuu yidhi abubakrin ah kaad rabtaad hormarin khiyaaraad leeda haddaad rabta kunyaba hormari qaala abubakrin wuxuu yidhi saciid ah maa rabtana magaca hormari qaala saciida ah, wuxuu yidhi abubakrin ah labada khiyaarad lea walaa tartiiba wax tartiiba ma ahanin bayna alkunyati walism walaa bayna alkunyati walaqabi kunyo iyo laqabna wax tartiiba ma ahanin qofkan magaciisii kuba dhawaaqi maydid kunyadiisi iyo laqabkiisi aad rabta inaad ugu dhawaaqo ama aad ku tilmaamo wax tartiiba ma waxaa banaan kunyada inaad hormarido oo laqabka aad dib dhigto waxaa banaan laqabkaba mara kunyadu dib dhigto wax fariya male waa isku waa isku sida abu cabdilaahi anfu naaqa waxaa leedahay jani waxaa ii yimid abu cabdilaahi anfu naaqa ah darabtana maxaa leedahay jani waxaa ii yimid anfu naaqa ah, abu cabdilaahi ah kaadabka hormari wax fariya male wax tartiiba ah male wax tartiiba male walaa bayna alkunyati kunyadii iyo walaqabi laqabkiina tartiib ma ahaanin mar saddexaada calamkii la qaybina wayanqasimu lcalamu calamkii waa qaybsama ayada noqoshee ilaa mufradin kula kali yeelay wa murakabin mid laiskursiiyey mar kala haddana la qaybina mufrad iyo murakaba loo qaybina mufrad waxaa halkan marka la joogo falmufradu mufradkii ka zaydi oo kaleba weeye wahindin oo kale weeye wlmurakabu murakabkiina alaaatu aqsaami saddex qaybood mufradki waa zayd waa hinda waa cali waa faatima asmaadu siday u badanta murakabkiina waa sadexma wlmurakabu murakabkiina alaaatu aqsaamin qabyalo saddexa weeye murakabun way ka bedelo murakabun waa murakab murakabkoo idaafiyun idaafa loo nisbeeyey wadalika ka cabdilaah wacabdiraxmaan wa jamiic kuna kuyooyinkao dhan uga saar waa tarkiib oo ah idaaf cabdullah cabdiraxmaan cabdulkariim cabdulgafaar cabdulmajiid ibnu cumar ibnu cabdillaah waa ibnu cumar ibnu cabaas kulli kunyooyinka o dhan waa saas marka aaday u badan yihin iyo kuwaan kunyahayna de cabdullahi iyo cabdiraxmaana ka mid wa murakabun masjiyun iyo tarkiib masji loo nisbeeyey tarkiib masjida horaan usoo ogaanayey waa laba isimunta laysku daray hal magac laga dhigay wadaalika ka baclabaka oo kale weeye waxadramow waa tarkiib masjia iyo wasiiba wehi oo kale siiba iyo wehiya laisku dara iyo wa murakabun murakab murakabkaasoo isnaadiyun loo nisbeeyey waa kullu kelimatayni usnidat ixdaahumaa ila اlأkhra laba kelimo oo kasta oo loo tiriyey mid ka mid ah midda kale wadaalika tusaalihii ka baraqa naxru oo kale weeye nin a la yidhaha magaciisa baraqa naxru asal ficiliya faacilu ahaa baraqa ficlu ahaa naxruna faacilkii ahaa haaduna mudaafu leeyahay baraqa waxaa iftiimay oo dhalaalay naxru dhuuntiisii ninaa magac looga dhigay waxaa la yidhi baraqa naxruhu ninka la dhihi jiray ninkii magaciisa la dhihi jiray baraqa naxruhu iiri maxaa leedaha marka tarkiibkaas isnaadi hadhow waxaa leedahay jaaa waxaa yimid baraqa naxruhu ra'aytu waxaan arkay baraqa naxruhu marartu waxaan soo maray i barqa naxru ah. lama bedelo xikaaya le icraabaa lagu leeyahy jaa waxaa yimid baraqa naxruhu icraabaa lagu leeyay jaa ficil maadi mabnin cala fatxi lah maxal lama icraab baraqa naxruhu faacilu jaa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa akhiri manaca min dura ishtagal maxali bixarakati xikaaya iskale aakhirka waxaa saaranaad kuu diida xarakadii inaad meesha ka muuji wa ra'aytu waxaan arkay baraqa naxruhu aad leeda ah rأytu فicl وفاacل brqa نحrhu mfcl bه maنصوب calaamaة نصb فaتxaة مqadaraة عalى akhiri manaca min dura اشhتغل محali بxarakaة الxikaaya وmarartu waxaan soo maray bbrqa نحrhu saasad ku wadi وshaaba qarnaahaa وashaaba waxaa ciroobay qarnaahaa gabadha labadeedii gees gabar ayaa shaashkii ka dhacay macnaha maradii madaxa u saarneed markaas waxaan arkay tinta labadeedii gees oo cira ka muuqato markaasaa waaa la waxaa la yidhi shaaba qarnaahan shaaba qarnaahan marka asalkeedu waa ficil iyo faacil iyo mudaaf ilayh shaaba waa ficilkii qarnaa waa muani waa faacilkii aliftaasaa lagu rafciyey waxaa loo gooyey nuunti liidaafi qarna waa mudaaf haaduna waa mudaaf ilayh sidaasay asalkeedu kadib magaca laga dhigay waxaa leedahay jaaad waxaa timid shaaba qarnaaha ra'aytu waxaan arkay shaaba qarnaaha marartu waxaan soo maray bishaaba qarnaaha seedu icraabin jaa waxaa jaaat waxaa timid shaaba qarnaaha jaa ficlulmaadin mabniin cala alfatxi laa maxal lahu min alcraab wataab calaamatu tamiis shaaba qarnaaha faacilu jaa marfuucu calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aqirih manaca min dura ishtagal maxali bisukuuni alxikaaya ila sukuun u dame markaane saasaad ku icraabin sidaas ayaad u craabaysaa meeqa gooran qaybinay saddex mar afraadaa la qaybiyaa mar afraad tatima fiiri meesha uu ka qabtay tatima dhammaystiridya meeshuu qabtay sooma jeedid yanqasimu lcalamu calamku waa qaybsamaa ayda noqosha ilaa murtajalin wa manquulin murtajel iyo manquulu u qaybsamaa maxaa la yidhaha murtajel فاlmurtjru huwa اladii lam yustacmal ilaa calama murtjr waxaa la yidhahdaa waa sm calamnimada wax aan ahayn aan loo isticmaalin markii ugu horeydayba calamnimaa loo dejiyey shayaa magac looga dhigay wa huwa naadiru kaas waa dhif waa yarya dhif iyo naadir wey wadaalika ka sucaadda oo kale wey sucaadda magacaas markii ugu horeyda gabaraa loo baxshay wlmanquulu ka labaad waa manquul maxaa la yidhaha manquul wlmanquul wahuwa ladii wudica ayra calami markii hore la dejina isagoon calam ahaynaa la dejiyey uma اstucmila calaman kadiba calam waa isticmaalay ka fadlin oo kale weeye wa xasanin oo kale weeye wa zaydin wa hawrin wa mansuurin wa muxamed aarka waa saas so uma jeedid aarka asmaada calamka waxay u badan yihiin in laga keenay master ama laga keenay isim faacil ama laga keenay isim mafcuul saasay u badan yihin saasay u badan yihin afar goora la qaybi soo ma ahan calam kale haddana wuxuu ku yidhi wa min aqsaami alcalami shaksiyi itifaaqan alcalamu bilhalaba calam la yidhaha calamun bilhalabaa jira calam asaga dhan magaciisa waxaa la ihahdaa calamun bilhalabati shayu calam u noqday haalib noqosho fiiri magaca magacaamuu ahaa markaasuu afraaddii xaqa u laheed mid ka ah ayaa magacaasu ku dhega hadda fiiri wiil kasta oo uu dhalay cabaas ibnu cabdilmualib nabiga adeerkiis cabaas ibnu cabdilmualib wiil kastuu dhalay wuxuu xaq u leeyahi in la yidhaha ibnu cabaas magacaas waa ka dhexay kara soo maha ilaa waa ina cabaasi wiilaal dhowrhoona ah. dhala laakiin magacii ku dhegey cabdullaahi ku dhegey hadda fadli oo kale looma yaqaan ibnu cabaas haddaad tiraa ibnu cabaas adoo fadli uma jeeda ma laga ma la fahmi karo waana in cabaas ibn cabaas cabdullaahi ku dhigay wakadalika cumar ibn khadaab wiilaalu dhalay wiil kastuu dhalay muxuu xaq u leey in la yidhaha ibnu cumar laakiin ma noqon cabdullaahi magacaas iska dhaf ah, cabdullaahi ibnu cumar ibnu cumar marka la yidhaha cabdullaahi loo fahma wiil kale la fahmima magacaasna xaqiis muxuu ahaa inuu ka dhexeeyo ilmo cumar ibnu cabaas xaqiis muxuu ahaa ilmo cabaas inuu ka dhexeeyo laakiin yuu magaci iskaga dhegay mid ka mid sidaasaa waxa la haha calamun biاlhalaba calamun biاlhalaba waa sidaas w calamun biاlhalaba waa noocaas wey fiiri calamun biاlhalaba waxaa lamida fiiri almadina fiiri almadina xaqeedu wuxuu ahaa magaalo kasta in la dhihi karo almadina oo alla geli karo laakiin almadiina marka la waa madiinatu rasuulilah mid kale ku dhicme haddii la yidhaha fiiri annajmu xidig annajmu annajmu annajmu xidig kasta oo alla geliyo annajmu in la yidhahda iga laakiin lama yidhaahdo xidiga lixa oo aad u yar oo isku dhow ayaa waxaa la yidhahdaa annajmu asfurayac soomaalidu waa qaar ooxaha ay yidhahdaan qaar waxay yidhahdaan lixa qaar waxay yidhahdaan ururka haye jamac kala sheegaya marka waa li xidigo aad u yaryar oo isku dhow oo dadka indhaha yaru qaar ka mida ah aysan arkiba kelin dadka indhaha yar marka qaar laxaa yidhahdaan qaar lixaa qaar ururta xidigahaasaa la yidhaha annajmu annajmu firi magacaas ayaa iska qaatay wax cirka xiddi ku yaala marka maxaa la yidhaha kaas calamun bilhalaba magac xaqiisu ahaa inuu caam noqdo oo afraad badan ka dhaxeeyo mid ka mida markuu ku caambaxo maxaa la idhaahdaa calamun bilhalaba hadda fiir waxaa la yidhi ayu kitaab kasta alkitaab in la yidhahdo alla geli karo laakiin alkitaab marka la yidhahdo kitaab sii weydiswa ah. alkitaab haddaad tidhahdo wax kale la fahmi maayo ah, kitaab sii weeye loo fahmayo marka waa maxay marka taasu calamun bilhalaba magac ka dhaxeeyey afraadda kutubta ayaa mid iska qaata kaasu kaasaa ku caanbaxay wey macnaheedu halkaas waxaa noogu dhammaaday nuucii labaadoo macaarifta ka mid ah damiir waa dhammaaday nuucii labaadna waa dhammaaday calamka ayadoo la qaybiyey weliba afar goor ama mar mid shanaadna lagu daray ah. faslun fii bayaani asmaa اlishaara fasalkan wuxuu ka hadlaa ismulishaara mubhamaadna waa la dhaha mubhamaad oo marka la dhaha mubham laba shay a isla soo gasha waxaa isla soo galaa ismulishaara iyo ismawsuul maxaa mubham loo yidhaahdaa licumuumihaa wa salaaxiyatiha lilishaarati ilaa kuli jinsin wa ilaa ashkaasi kuli nawc waxaa mubham loo yidhaha asmaadan waxay u suubataa in shay kasta lagu ishaaro iyo jinsi kasta waxaa leedahay haadaa xayawaanu haadaadii maxaad ku ishaartay xayawaan waxaad dhihi kartaa haadaa jamaadun dhagax haadaa jamaadun waxaad dhihi kartaa haadaa rajulun waxaad dhihi kartaa haadaa faras kulli waad dhihi karta ayu shay kasta lagu ishaari karaa saasaa loo yidhi mubhamaad marka mubhamaad ism mubham marka la idhaahdo waa ismu ishaaraha iyo ismu usuulka faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid wax kala saara ismulishaarati ismulishaara maa isim weeye isimkoo wadixa loo dejiyey limushaarin ilayhi mid la ishaara ismu ishaara waxaa la dhaha isim loo dejiyo oo carabta u dejiday shay la ishaarayo farta lagu fiiqayo farta lagu fiiqayo wa huwa ismu ishaarihii daa weeye yushaaru waxaa lagu ishaaraa daadaas lilmufradi mufrad almudakari oo lab ah daa kamida daa maxaa lagu ishaaraa mufrad mudakara waxaa leedahay haadaa farfiiqidaad ku dare haadaa aad leedahay haadaa aad leedahay waa inaad farta ku fiiqdo waa inaad ku taagto farta sooma jeedi haadaa yaa lagu ishaaraa mufrad mudakara hadda mudakrimada macna laga fiirina dhagax markaa ishaarada haada ad leedahay farasna haada haada ad leedahay geedkii maya shajaratu waa muanaf iyadu xagga dhig geedku waa muanaf xayawaanku waxaa leedahay haada haada alxayawaan faraski haada ad leedahay wa huwa ismu shaarihi daa weeye yushaaru waa la ishaaraa yushaaru bihi daa waxaa lagu ishaaraa lilmufradi mufrad macnaha waa inaad aad u fiirido macnaha ayaa marna mudakar noqona marna muana ah. ee rag iyo dumar lagama hadlayo adhowgeeda ninaha isku dhihi mudakernimadu waa macna muanasnimaduna waa macna waa inaad macnahaas aad dhedhansataa oo aad dareentaa yushaaru waxaa lagu ishaaraa lilmufradi mufrad almudakari ee lab laga dhigo la labeeyey wdii wey halkaas lafdigu u sheegay mfradkii mkrka ahaa halkaas lafdi u sheegay oo da kitaabka de waa bilow marka isagaasaa lasaga gaabsana halkaas lafdi u sheegay mfrad mkra halkaas lafdi u sheegay da wax kale uma sheegin wdii weye wdih weye marka di waxaa lagu ishaara mfrada manaa di zihna zih zih labaa kuugu banaanu sharxu ku leeyahay zih biiskaani lhaa haada reeb zih wa bikasrihaa hoos dhig zihi bikayri ishbaacin adoon jiidin adoon jiidin waxaa tidhaha zihi ah. marka halkaasna maxaadaydaa zi zih zihi saddexaad haydaa saddex ayada halkaas haydaa wati wati watihna meeqaa halkan uu ka rabaa haada reeb tih kasri adoon jiidin tihi ishbaaci tihi saddexaad halkaas ti waa kow tih waa labo tihi waa saddex tihi waa afar taana waa han mufradadii muanafadaha marka wuxuu u sheegay waa imisa sideed u sheegay laba kaliyuhuba ka tegey tan waa soo dhodhowey tobana lagu ishaari jiray sideeduba sheegeen d d dhi intaasuu sheegay halkaas qaybtaasaa labadu ka maqanta qaybta daalka ku bilaabata laba ka maqanta waxaa la rabay shan daal ku bilaabata iyo shan ta ku bilaabata wt wt wtihi wtihi wta yushaaru waxaa lagu ishaaraa bihi madkuurkaas lilmufradati mufrada almuanafati oo la ladeeyey oo la dhadigeeyey yushaaru waxaa lagu ishaaraa bihi madkuurkaas lilmufradati mufrado almuanafati oo la dhadigeeyey ushi waxaa leedahay bihi ah. mufradadii ushi waxaa leedahay d gabadhi waxaa leedahay d ridii waxaa leedahay d sidaasaa leedahay wdani yushaaru waxaa lagu ishaaraa lilmuana wdani yushaaru bihi waxaa lagu ishaaraa lilmuana muane almudakeri oo la labeeyey muane mudakera markaad ishaaraydaan waxaa leedahay dani fii xaalati rafcigana lagu ishaaraa mana ahan mucrab daadii oo la tasniyeeyeyna maaha zaadi oo la tasniyey maaha zaadaas waa lafdi mustaqil ah zaanina waa lafdi kalo mustaqilah waa mabnina suuradda suurad musanay weegtaa laakiin waa mabni sidaasaa loo deji marka daani hadhow ha isku dhihin alif ay ku rafcisanta waaba mabniba markaad exraabayda daani hadda maalan jaaanii daani haddaad tidhaahdo daani faacilu jaaa mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacil asalaam ee dhihi maydi waxa lagu rafciyey suuraddu waa suurad musanne laakiin waa mabni muxrama ah. wadayni dayni ayaa u sugnaaday wadayni wey yushaaru waxaa lagu ishaaraya dayniga lilmusanaa fii xaalatay nasbi waljari xaalatu nasbi iyo xaalatu ljari ayaa lagu ishaaraa musanaha marka xaalatu nasbi xaaljarina suuraddii musanuhu ku imaana fiir laakiin musana maaha waa mabni zayn markuu xaalatu nasbe joogo mabniin cal fath zayn mabniin cal kasri fii maxali nasbin aan leey la dhihi maayo ya lagu nasbi fii xaalati اljari markuu joogana mabniin cal kasri fii maxali jarina la iska leey wa tani tani yushaaru waa lagu ishaaraa bihi taaniga lilmuhanaa muhanihi almu'anasi oo la dhadigeeyey fii xaalati rafciyana lagu ishaaraa watayni yushaaru bihi waxaa lagu ishaara fii xaalatay nasbi waljari musanaha mucanafka xaalatu rafca waxaa la idhahdaa taani xaalatu nasbiya xaalatujarna tayni waliljamci waliljamci jamci waxaa u sugnaaday mudakeran ku la labeeyey kaana haya jamacaasu aw mucanafan ku la dhadigeeyey ulaa'i ayaa u sugnaaday jamac mudakeri muanaf kala qaad male ulaa'i aada leedahay ulaa bilmadi ayaa la akriyay cinda alxijaaziyin carabta maka iyo madiine iyo inta hareeraheedaa degan a ah, waxaa la dhaha xijaaziyiin ah, maka iyo madiine iyo inta ku hareeraysan oo macnaha intaa udhaxayda iyo a la idhahdaa xijaaziyiin marka waa qolada luqadooda qur-aanku ku soo degay carabtu ilaa lahjaday kala leeyihi qolada qoladaas marka jamca mudakerka iyo jamc muanaska waxay yidhahdaan ulaa-i waa madaan ah, ulaa-i ay yidhahdaan laakiin tamiimiyiinta carabta reer tamiim ma madaan ulaa ay yidhahdaan ayagu mudakerka iyo muanaska ulaa ay yidhahdaan hamsada waa ka daaya ulaa-i ma yidhahdaan marka ulaaika qur-aanka fiir ulaaika u leeyahy waa luqada xijaajiyiinta ah, ulaa-i fiiri ah, ulaa laguma arko qur-aanka وباqصr ayaa la akriyey cinda tmimiin tmimiinta agtooda qasriyaa la akriyey mha bilaa hms hmsbaa lgu darima qulaa laleeyahy jamc mdkra jamnas marka lshaara ويجuusu waxaa banaan dukuuluhaa haa gelideeda ويجuusu waxaa banaan dukuulu ha tnbiih haa u tnbiih gelideeda calىa asmaaء ishaarati ay gasho waxaa banaan asmaada ishaaradan hadda soo ogaanay mfrad mudkra waxa lagu ishaaro mfrada muanafa waxa lagu ishaaro muan mudkra waaa lagu ishaaro xaalatu rafci muan mudkra waaa lagu ishaaro xaalatu nasbi xaalatu ljar muan muanaa waaa lagu ishaaro xaalatu rafc muan muanaa waaa lagu ishaaro fi xaalatay nasb waljar jamc mudkra jamcunasa waa lagu ishaaro alfaadaas waxa banaan ha la yidhaha haa u tanbiih oo loogu talagalay qofka lala khidaabayo afladu si ay uga suusho in lagu baraarujiyo ha macnaheed waa w war baraarug adaan kula hadlaa aflada si ay uga suusho oon hadalku agmarin a loogu talagalo oo qofkii u diyaarsan hadalku ku dhaco hlh aa laga hormariya wayajuusu waxaa bannaan dukuulu ha tambiih ha tambiih gelinteedo calaa asmaai lishaara calaa awaa'ili asmaa lishaara asmaaishaarada awaliyaalkeeda uu galo inay galaan calaa awaa'ili asmaa ishaara asmaaishaarada awaliyaalkeeda naxw ذا soo ma ahayn haadaa ذا kan haa ka hormari haadaa dihi soo ma ahayn haa ka hormari haadihi tan daani soo ma ahayn waa haadaani de dayni soo ma ahayn haadayni taani soo ma ahayn haataani tayni soo ma ahayn haatayni ulaa'i soo ahayn haa ulaa'i haadaasaad ka hormari karta waana ka day karta Ah, waana ka hormari kartaa waana ka dig marka weliga un haalaahi kaliya inaad taqaan oo ulaa aada noqon lama ogol ah. waa inaad labadiiba aragtaa wayajuusu waxaa banaan dukuuluha tambiih ha tambiih gelideedo calaa asmaai lishaarati calaa awaaili asmaai lishaara asmaadu ishaarada ay gasho wadaalika tusaale naxwu haadaa kan wahaadii tan wahaadaani labadan ragga wahaadayni labadan ragga wahaataani labadan oo muanadka wahaatayni labadan muanadka wahaaulaay kuwan badan rag iyo dumar baa dhig karta ulay waydaa kana hadduu ahaado almushaaru ilayka layshaara baciida mid fog ulxiqat waxaa la haleeshiinayaa alxaqta dhe alxaqta alxaqta nusqooyinka gabana waaa ku oqada laiqat laiqat laiqat qofkay ugu qoran tahay <laughs> laxiqat dadka gabal u qoran soo maaha laxiqat haye maya maya sug laxiqat dadka gabal soo uma qorna qofkay u qoran tahay marka kaafun aa la rabaa marka maya ulxiqat lama rabi sug waxaa la rabaa laxiqat nusqooyinka ay u qoran tahay ma jiraan adiga soo ma kaafun ma kuu qoranta marka maya qaybta hoose kuma weyd adig kuuba qori maaye ninkaanay qoranta smulishaarati kaafun so kuma qorno kaafun ma kuu qoranta kaafun so uma qorna de muxuu intaasuusan sheegi kaafun aa la rabaa qofkay laxiqa buu qoran tahay kaafun waa inuu godaa qofkay u qoran tahay ulxiqatna waxa weeyaan ulxiqat qofkay u qoran tahay waxa weyan ulxiqat loo akrima alxaqta a loo akrina kaafan qofkay u qoran tahay oo ay u kor dhigan tahay alxaqta aada leedahay laakiin kaabtu markay godan tahay nabad weeye ulxiqat aa la leeyahay markaas ya ulxiqta wax jira maahan ulxiqat wax jira maahan qalimaa la qaata markaas waidaa kaana ismu ishaarati waidaa kaana hadduu ahaado almushaaru ilayhi ka la ishaaraha baciidan mid fog ulxiqat waxaa la haleeshiinayaa ismal ishaarati ismi ishaaraha kaafun kaaftoo xarfiyatun waxaa kaloo bannaan alxaqta adaa heshiis haleeshiina alxaqta adugu waxaad haleeshiine isma alishaarati kaafan alxaqta alarina qofkay u godan tahayna nabadu oo ulxiqad alaleeya majhuula la akrina maayo faacilka laga dhiga qofkay kaafan u qoran tahayna mafcuul biyu ka dhiga kale fahm waidaa kaana hadduu ahaado almushaaru ilayka la ishaara baciida mid fog alxaqta waad haleeshiine ismal ishaarati ismul ishaaraha kaafan aad haleeshiine kaaftoo xarfiyatan xaraf loo dhisbay shaygii oo la ishaarayey ayaa laba loo qaybina laba culammada naxwoleydu qaar waxay qabaan in loo qaybiyo saddex qolana waxay qabaan in loo qaybiyo labo qola saddexay u qaybiyaanoo qariib mutawasit iyo baciid qolana waxay u qaybiyaan labo qariib baciid wax mutawasit lagama jiraana leey shiiku wuxuu ku socdaa qolada labada u qaybinaysa baciid qariib laa mutawasit ah, wax mutawasit lagama jiraan halkaasuu ka baxshay asagu aaf ayaad haleeshiinaydaa kaaftoo xarfiyatan xaraf loo nisbeeyey waxaa la yidhaha naxawo laysku waafaqsan yahay aad u yari kaaftaana ka mid a inay xaraf tahay waa laisku waafaqsan yaha wax naxwaa oo laysku waafaqsan yaho khilaafba gelin waa yaryihiin culamada gabala yidhahda waaba saddex masalo wax naxwaa mafcuul bihi waa mansuub soo ku akrimay naxwolada gabal qaba waa marfuuc faacil waa marfuuc soo ma ahayn aalaa kuleeda waa mansuubi kawa marka laakiin shayga laisku waafaqsan yahay oon wax khilaaf ka iman kaaftaana ka mida kaaftaan waa xarf iyad taasaa laisku waafaqsan yahay kalaam waa saddex alkelimatu alaa ism wa ficlin wa xarfun qaara qabo waa afar ah, wax la khilaaf eguma jiro ah, laakiin muhiimadda laga raacaa iyo luqada si aad ku fahamto luqada haalibkeedaa la raaca wax shuduudkaa lama raaco ah, sida haalibka luqada qur-aanku ku socoto luqadii cadeed ku socotaa la raaca alxaqta waxaad haleeshiinaysaa ismaalishaarati kaafan kaaftoo xarfiyatan xaraf loo nisbeeyey kaaftaasoo tatasarafu gedgadoobayda tasarufa alkaafi ka tasarufi lkaafi sidii kaafta u gedgadoomi jirtay kaaftii alismiyati ismka loo nisbeeyey bixasabilmukhadabi kan lala hadlaa qadarkiisa u gedgadoomi hadba kan lala hadla alla waafajina haddii mufrad mudakara lala hadla haddii mufrad mudakara lala hadla haddii jamc mudakara lala hadla haddii mufrada muanafa lala hadla haddii mufana muanafa lala hadla haddii jamc muanafa lala hadla kan lala khidaabaya la waafajina kaasta naxw daaka ninkaas midkaas mufrad mudakara haddee nin kaliya maha dhagax waa la dhihi kara ah, faras baa la dhihi kara mufrad mudakara markaas la ishaara oo fog daaka kaas daaki wadaaki kaas midaas daaki mar haddii la yidhi ah, yaa lala hadlaa markaas fiiriya waxaad kala waa inaad kala fahamtaa ismu lishaara mushaaru ilayhi mushaaru lahu saddexdaas inaad kala fahamtaa ismulishaara waa fahamto waa kuwa oo mufrad mudakara hal lafdi loo sheegay oo mufrada mucanafa loo sheegay sideed lafdi oo musame mudakara xaalato naf hal lafdi loo sheegay xaalato nasbi xalab jeedna hal lafdi oo muan muanaa xaalatuha lafdi loo sheegay xaalatu nasbi xalafkeerna ha lafdi oo jamacii ha lafdi loo sheegay mudakri muanaka ismu shaarakaasa la yidhaha maxaa soo haray laba shay inaad kala fahamto mushaaru ilayhi iyo mushaaru lahu mushaaru ilayhi waa kan farta lagu fiiqayo waa kan farta lagu fiiqayo mushaaru lahuna waa qofka lala hadlayo wax la tusayo saas darteeda shiikeena wuxuu dhihi jiray sheekh isxaaq macalin xasan xafidahullah uu dhihi jiray waxaa qalad inaad tidhaahdo daaka kaagaas waa qalad sababtoo ah kaaftaanu waa xaraf xarafna mudaafileyhi ma noqdo ismu ishaarana maba la idaafeeyaba sidiisa ismu ishaara la idaafeeya ma jiro haddaad tira adiga kaagaas haddaad tidhahdana haddaad tidhaa kaagaas waa idaafayda idaafana meesha ma taalo waxaa yaala ism iyo xaraf daaka kaagaas aad tidhi qalad maxaad leeda marka waxaa leedahay daaka adiga kaas le ah, marka kaaftaan waxay sheegaydaa cidda lala hadlayo bis daaduna maxay sheegay kan la ishaarayay sheegay marka waxa aad ishaarayda waa mufrad mudakara bis fiiri hadeer misaalkan laakiin qofka aad la hadlaydaa kala duwan mar hal ninaad wax tusayda maala waxaa leedahay daaka niyo adiga kaas wadaaki gabar yahay adiga kaas marka gabaraad la hadlaydaa laakiin mufrad mudakaraad ishaare u fiirso aye wadaakumaa labadiinaan kaas mufrad mudakaraad ishaara laakiin waxa wax la tusayaa laba wadaakum idinka dhammaantiin kaas kan la ishaara waa mufrad mudaker laakiin dadka lala hadlo lala khidaabaya jamc markaas wadaakuna dumarkiina dumar badan marka wax la tusa dumarkiinaan kaas saasaa laleeyahay iska ilaaliyo goda ku dhicin u dhihi jire waxa wey inaad tidhahdo daaka kaagaas kaagaas xaytaa isaga maa iska leh mudaaf iyo mudaafileed ka dhigta markaa dalabki meeshana waxa weya waaba xarafka kaaf waa lagu soo sheegnay xarafka wayajuusu waxaa bannaan an tasiida inaad ku siyaadido qablaha kaafta horteeda laama waxa bannaan marka kan la ishaaraya uu baciid yahay in aad laam ka kusii darto ah, laam inaad ku sii siyaadido ayaa bannaan oo kaafta aad ka hormarido marido culummada saddexda martaba ka dhigeen waxay ku leeyihiin shaygu hadduu qariib yahay waxaad tidhaha daa hadduu mutawasid yahayna daaka hadduu aad u fog yahayna daalika oo laamtu waxay leeyihin waa darajada ugu dambaydo fogaanta laakiin shaygu taas ma marin nuxaad kalaana sida qabta waxay leeyahay kaafta iyo laamtuba baciidkay tusaan marka haddaa rabtana iskugu dar haddaa rabtana kaafta ku gaabso hmm. laakiin ma aha laba martaba kama dhigin asagu laba martaba kama dhigin wayajuusu waxaa banaan an tasiida inaad qablaha qabla kaafi laama naxwu daalika nin yahow kaas daalikumaa labadiinna daaliki dhe gabar yahay kaas gabaraad la khidaabe laakiin waxa la ishaaraya waa mufrid mkr alikumaa daalikumaa labadiinaan kaas iriy idinku daalikum idinka kaas daalikunna dumarkiinaan badan kaas laakiin laamtu ma wada gasho kaabtu way wada gashaa laakiin kaab laamtu ma wada gasho qaaraysan geli karin uu kuu sheegaa laamtu walaa tadkulu laamu laamtu ma gasho fi lmusanaa zani soo maahan kaas geli zanika ma geli karto laamtu laam lama gelsho walaa tadkulu laamu laamtu ma gasho fi lmuhanaa walaa fi ljamcina ma gasho fii luqati man axad luqadiisa madow jamca maday jamca laba luqaan soo mar luqa madayda iyo luqa aan madayn oo qasrinayda luqaday ahayd luqadii madayda xijaaziyiinta luqadii qasrinayda tamiimiyiinta qolada tamiimiyiintu marka laamta way gelinayan jaha ilaa iyagu ma madine ulaalika ay leeyihiin ulaalika ulaalika laakiin qoladii madayo ulaai yidhaahdeen ulaailika maya ulaailika wax jira maana leeyihin laam laguma dari karo ulaaika ay leeyihin iyagu qolada xijaajiyiinta ulaaika ay leeyihin ma dhahayaan ulaailika ma ogola laakiin qoladii madka ka dayda maxay leeyihiin ulaalika iyaga hamsa uguma jirto ulaalika ay leeyihin qaar madka ka daayo tamyiintan ogolayna waa jiraan laamtaba oo sharaxa inii sheegay walaa fil jamci jamcina ma gasho laamtu fii luqati man qof luqadiisa madaw maday wa inamaa wax kale maahan tadkulu waxaa gelaysa fiihimaa fi lmuhanaa waljamci fii luqati man madda muanaha iyo jamaca qoladii maday xaalat albucdi xaalada fogaanta alkaafu kaafaa gelayda muanaha iyo jamca ee laamima geleedo naxwu daalikumaa labadiinaan labadaas ah, waxa lala khidaabaana waa labo waxa la ishaarana waa labo horta ma la kala fahmin mushaaru lahu iyo mushaaru ilayh mushaaru lahu waa maxay waa qofka lala khidaabayo lala hadlayo mushaaru ilayhina shayga la ishaarayo maa labadaas waa in la kala fahmo khalaas naxw daanikumaa labadiinaan labadaas wa taanikumaa labadiinaan labadaas gabdhood marka daani waa muhane mudakera taanin waa muhane muana walaaika miyo adiga kuwaas badan wakadaalika sidoo kale laa tadkulu ma gelaydo hiya kaafti wakadaalika sidaasoo kale dheh laa tadkulu laamti wey laamti kaafti maaha wakadaalika sidaasoo kale laa tadkulu laamu laamtii geli maydo cala lmufradi mufradka idaa taqadamadu hadday ka hormarto ha tambiih waxaan soo ogaanay asmaaishaare inuu ka hormari karo ha tambiih tadkulu oo aan laam lahayna ku qoro inta qalin qaadati laam ku qor kadalika laa inta tira tadkulu meesha udhaxayda laa geli waaba qalada waa gelayda hadii la yidhahdo qalad wakadalika sidaasoo kale sidaasoo kale macnaheed waxay tahay kamaa laa tadkulu laamu cala almusanaa walmajmuuc sida aysan laamtu u gelaynin musanaha iyo jamaca sidaas oo kale ayaysan laa tadkulu u gelayn cala lmufradi mufradka waa goorma markaysan mufradka gelayn idaa taqadamathu mufradka markay ka hormarto ha tambiih mfradka haddii hadtanbii ka hor marto lama ogola in laam ay gasho nahwu haada haada ma la ogola ma dhihi kartid haadaa lika maayo maya lama dhihi karo maxaa yl siyaadooyinka aad u badanayaan siyaadooyinka tirada ka badana daa uu ahaa ismkii mogta haddaad gadaal ka geliday oo aad tidhi aalika ha tanbiin aad hore uga darto meeqa siyaadaa ku jirto haa iyo gadaala laba saddex siyaadaa ku jirto asalkuna laba xarafuba marka siyaadadii asalkii ka badanaysa lama ogola marka wakadalika sidaasoo kale kamaa laa tadkulu laamu cala almuhana walmajmuuc sida aysan laamta u gelayn muhanaha iyo jamaca laa tadkulu ma gelayso cala almufradi idaa taqadamadu hadday ka hormarto atanbiin naxw haada fayuqaalu waxaa laleeya fiihi mufradka haadu gashay xaalata albucdi xaalada fogaanshaha haadaaka alaleey haadaaka niyow kaas sidaasaa laleeya ee lama dhigi karo haadaalika ma banaano oo aad iskugu darto hatambiih iyo kaaf iyo laam maya ma banaano wa yushaaru waxaa lagu ishaaraa ila almakaani alqariibi halkaas wuxuu uga soo gudbay waxyaalihii makaanka maaha inta kale lagu ishaarayay hadda wuxuu gelayaa waxyaalihii lagu ishaarayey makaanka makaanka labaa loo qaybina makaan dhow iyo makaan fog waxyaalihii lagu ishaarayo halkaa noogu sheega wayushaaru waxaa lagu ishaaraa ila almakaani اlqariibi bihunaa hunaa halkan aad leeda hunaa halkan o ha hunaa halkan naxw inaa annaga ay yidhaahdeen reer banu israa'iil ha hunaa halkan qaaciduna kuwii fadhinayaan Oh. annaga halkan fadhinaynaa yidhah ina xarfu tawkiidin waa nasmi wey tansib isma tarfac wa tarfacu lkhabara naaduna waa ismu inadi damiiru mutasilin mabniyo cala sukuuni fiihi maxali nasbin ismu ina wey haahuna haadu waa xarfu tambiih hunaana waa ismu ishaara mabniyun cala sukuuni fiihi maxali nasbin calaa darfiyati lmakaaniya darf makaanimaa lagu nasbina waana mabni waxaana lagu taxallujinaa qaaciduna gadaalaad u taxallujina qaacidunana waa khabarka inada waa abarkii inada waa jacmadu korsaale wowdaasaa lagu rafciye marka makaanka dhow maxaa lagu ishaaraa laba shay hunaa iyo haahunaa makaanka fog marka fiiri makaanka fog maxaa lagu ishaaraa shan lafdi wa yushaaru waxaa lagu ishaaraa ilalmakaani makaanka albaciidi oo fog bihunaaka aw haahunaaka aw hanaa haada fatxi nuuntana ow hinna haada kasri hadduu kaa qaldan yahana qalabka qalin qaado hinna a laga rabaa meesha hinna ha kasrisan iyo nuunshadan aw sama shantaasaa lagu ishaaraa makaanka fog makaan wey wa yushaaru waxaa lagu ishaaraa ila lmakaani makaanka makaanka albaciidi fog bihunaaka halkaas ow haa hunaaka halkaas hana halkaas ow hina iska ah, iska saxad ow ama dhe ah, naxw waidaa ra'ayta haddaad aragto ama makaankaas ra'ayta waxaad arkeen naxiiman barwaaqo iyo wa mulkan kabiira mulki weyn wey hunaaka koow haa hunaaka labo saddex maxaa ah ha fadxisan iyo nuunshadan waxa w hn sadx taas ah. afar maxaa hin ah, hin oo haa kasrisan iyo nuushadan an maxaa ah ama hantaas horta ma haysataan ma wax kaluu idinkugu daray hunaalika waa saxda hadduu idinkugu daro laakiin iska sax shantaan ah, hunaalika waa sax hunaalikana wax kale maahane hunaaka oo laam lagu daray wey mid shanaad mid lixaad maaha hunaaka soo kaaf kuma jirin hunaaka kaaf geli hunaalika waa iyadii ee kaafta soo lama geli jirin laakiin matniga iima dhigan aniga والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد